بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ويجوز للمسافر قصر الرباع قصر الصلاة, قصر الصلاة الرباعية wayajuusu lilmusaafiri musaafirka waxaa u banaan qasru salaati arubaaciyati salaada rubaaciga ah gaabinteeda marka fasalkan waa salaada safarka marka qeybta horena waynu soo tilmaanay wayajuusu lilmusaafir musaafirka waxaa u banaanaanaya qasru salaati rubaaciyati salaada rubaaciga gaabinteeda ayaa u banaanaanaysa bihamsi sharaaida shan shardiba in ku gaabiniyo ay ugu banaanaani an yakuuna safaru safarkiisu inuu noqdo fii gayri macsiyatin ay bisababi gayri macsiyatin sabab macsi aan ahayn ayuu ugu sugnaanay wa an takuuna masaafatu masaafadiisuna waa inay noqoto sitata cashara farsakhan lix iyo toban arifoof marka farsakhuba waa waa shan kilomitr halka farsak waa shan kilomitr waay wa an yakuuna muadiyan in noqdo qof gudanaya lisalaati arubaciyati aan qalaynaynin waktigeedii tukanaya salaadii rubacigahayd ayuu waqtigeedii tukanaya wa an yanwiya alqasra qasriga waa inuu niyoodo maca alixraami ixraamka la jirkiisana waa inuu niyoodo wa an laa ya'tama bimuqiimin muqiimna waa inaanu ku xidhanin oo aanu ku dayin waay marka halkaa waa an yakuuna muadiin taas aynu darsigeenu ka bilaabanayay intaa ka horeysa darsigeena shalay baynu kusoo tilmaamna soo saamahen markaa muadiyan lisalaati arubaaciyati waa inuu yahay salaadii rubaciga ahaa mid waktigeedii tukanaya adaan markaa marna dee salaada waxay noqonaysaa qale marna waxay noqonaysaa adaan marka markay adaha tahay waktigeedii ay dhex dhacday waktigeedii la tukanayo taas u jeedaa sheekh raximah ullah marka qofka salaada qasrinaya waa inay salaadiisu ay tahay mid adaa-an ah oo aan qada aan ahayn qallo hadday noqoto waxay noqonaysaa salaadan uu qalaynayo inay kaga tagtay xadarkii isagoo xaadir ah oo aan safrin ayay salaadu ka tagtay xilligu qalaynayaana isagoo safar ku dhex jira ayaa uu qalaynaya uu dhamaystiraya salaadaasi buu dhamaystiraya waa salaaddii kaga tagtay xadarka ee uu qalaynayo xaaladda safarka wuu dhamaystiraya qasrin maayo qasrin maayo ilan wuxuu nagu dhaway salaaddu inay noqoto muadiyan lisalaat rubaciy so nama odhan waa inay adaa noqotaa inay qalo weyna noqon marka mar haddii xadar kaga tagtay xaaladda safarkana uu qalaynayo wuu dhamaystiray ko waxay kaga tagtay safarkii bay kaga tagtay isagoo musaafira bay ka tagtay wuxuuna qalaynayaa isagoo xadara iyadana wuu dhamaystiray iyadana waa uu dhamaystiray waay waxay ka tagtay isagii oo safar ku jira oo musaafir ah ayay salaada ka tagtay wuxuuna qalaynayaa isagii oo musaafira xaaladdaasna waa uu qasrinaya xaaladdaa waa qasrinaya laanna salaad waxay ka tagtay isagii oo safar ku jira waxaanu qalaynaya isagii oo safar ku jira wuu qasrinaya markaa qasrigu uu banaay wa an yanwiya alqasra qasriga waa inuu niyoodo maca alixraam waxaynu kusoo marnay kitaabkeenii hore jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka markuu meelaha inoo sheegayay qaybtan safarka laftiisa uu inoo sheegay marka qofku waa inuu niyoodaa qasrigeena waa inuu niyoodaa qasrigeena waa inuu niyoodaa inuu salaadii qasrinayo hadduu niyoodo salaad inuu dhamaystiro afar ragcadood inuu tukado duhurkii oo kale maalan wuu dhamaystiray wuu dhamaystiray waan laa ya'tama waa inaanu ku xidhanin bimuqiimin qof muqiima qof musaafirihi haddii qof muqiima uu ku xidho iyadana waa uu dhamaystiray waa qofka muqiimka ah ayuu imaam ka dhigtay qofka muqiimkiina waa dhamaystiraya salaadii isaga marka waxaa waajib ku noqonay inuu dhamaystiro mutaabacat limaam ibn cabaas markii la weydiiyey radia allahu canhu waxaa yihi qofka musaafirka ah laba ragcadood buu tukanaya markuu keli yahay markuu qof muqiima ah uu ku xidhana afar buu tukanaya arrinkaas waa sidee markaasu wuxu tilka hiya sunna sidaasoo sunihii weeyaan sunihii rasuulka aleyh isalaatu wasalaam waay wayajuuzu lilmusaafiri qofka musaafirka waxaa u banaanaanaya an yajmaca bayna aduhr waalcasri duhr iyo casri markaas inuu isku geeyo labadaa salaadood inuu jamciyo fii waqti ayihimaa shaaa labada tii uu doono waqtigeeda inuu isku geeyo wa bayna almaqrib walcishaa maqrib cishaana inuu isu geeyo fii waqti ayihimaa shaaa labadaas salaadood waqtigooda ti uu doono ti uu doono waqtigeeda inu iskuu geeyo ayaa uu leeyay halkana waa salaadaha jamcintooda jamciguna waa jamcu taqdiim iyo jamcu atahiir marka labaduba u samayn kara jamcu taqdiimna uu samayn karaa jamcu tahiirna uu samayn karaa taas waadix aan fila soo ma wayajuuzu lilxaadiri qofkii xaadirka ahaa isagana waxa u banaanaanaya fi lmatari salaada roobka dhexdeeda uu tukanayo an yajmaca baynahumaa labadii salaadood inu isku geeyo maqribi cishaa iyo duhr iyo casr fii waqti luulaa minhumaa labadooda hore waqtigeeda inu iskuu geeyo ayaa uu leeyay qofka xaadirka ee tukanaya salaad tukanaya roobkiina uu da-ayo waxa uu leeyahay an yajmaca baynahumaa wuxuu waxa weya waa salaadaha la jamciyadda duhur iyo casar waa la isku geeyaa maqrib iyo cishaayna waa la isku geeya waa salaadaha la isku daro weyaan marka inuu salaadaha isku daro iyadana waa uu leeyahy lakin iyadu waa jamcu taqdiimun jamcu tahiir ma leh waa jamcu taqdiimun jamcu tahiir ma laha waa salaada roobka markaa lagu jamcinayo saas daraadeed fi waqti اlأulى minhuma labada salaadoodta hore waqtigeedu isku geyni marka duhr iyo casr xagee isku geenaya duhurka maqrib iyo cishaaigana maqribka marka iyadoo jimcu taqdiim jimcu takhir ma la soco roobkii da-aya maqribkii kale maalan roobkii baa da la tukaday cishahana waa la lakin maqribka dib loo dhigi maayo oo la odhan maayo iminka ina tukana xilliga salaada cishaaye aynu dib ugeena lama odhan faslun wa sharaa'idu wujuubi ljumucati jimcaha waajibnimadiisa shuruuddiisu salaada jimcaha marka aljumuca salaat ljumca waa salaada jimcaha wey marka fasalkan wuxuu kaga warramaya sheekhu raximah salaada jimcuhu kaga warramaya wa sharaa'idu wujuubi ljumucati jimcaha salaada jimcaha waajibnimadeeda shuruudeedu sabcatu ashyaa toddoba shay weeyaan alslaamu islaamnimada wlbuluuqu iyo qaangaadh wlcaqlu iyo caqli wlxuriyatu xornimo wdukuuriyatu labnimo iyo wasixatu caafimaad wlstiaanu negi negidiisa ma taqaaniin inuu muqiim yahay oo joogo oo aanu socotowna ahayn todobadaas waxay leeyihiin shuruud ya shard lwujuub shard lwujuub iyo shard sxaan kale waynu kala naqanaa soo ma ya sabcatu ashya alislaamu islaamnimadu waana shardulwujuub waana shardu sixa labadaba weeyaan oo salaadu dee kumay waajibin gaal wujuuba muaalabatin fi dunya waajibnimo lagaga rabo adduunyada inuu ku tukado isagoo gaala tuka la odhan maayo maanic baa jira salaadii inuu tukado maanic baa jira waxbaa u diidaya maxaa u diidaya kufriga gaalnimada diidaysa wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billah maanicasa la odhanaya zuuli waa laga rabaa inuu tukado salaada waa waxaa weyaan waa lagu ciqaabaya aakhiradde lakin maanicana la raba inuu imankaa zuuliyo oo kufriga islaam baa laohanaya waa inu islaama waay isagoo gaala haduu tukadana de kaa sixmayso walbuluuqu qaangaarhka qaan qaangaarhku waa shardulwujuubun shardu sixa maha ilmaha yana mumayiskii hadduu salaadii jimcaha soo xaadiro tukado dabe kaa saxaysa si salaadihii kaleba uga asixayeen lakin waa shardulwujuub waajibku maaha walcaqlu kawaalan caqliguna waana shardulwujuub waana shardu sixa wlxuriyatu xornimada maxaa ku baxay ya addoonki addoonku isaguna kumay waajibin lakin hadduu yimaado salaada jimcaha way ka asaxaysaa wاdukuriyatu labnimo yaa ku baxay ya ha alunha iyaduna dumarkiina kuma waajibin laakin hadday yimaadaan salaada jimcaha way wuu ka asaxaya jimci waa asaxaya wasixatu iyo caafimaad qofkii xanuunsanayaa ku baxay marka qofkii xanuunsanaya qofka xanuunsanaya ee aan iman karaynin ee ku dhib mudanaya dhibaato ay ku tahay inuu yimaado waayo jimcuhu waa ka duwan yahy salaada kale wuxuu kaga duwan yahay khudbad ba la qofku wuu marka marka waa qofku inu fadhiga xamiliba waayaba sugitaankii jimcaha sugayay inuu xamili waayo ay ku adkaato baa dhici karta oo aada iyo aad ugu dhib marka isagana kumay waajibin laakiin hadduu isu soo mashaqeeyo oo isu soo kalifo oo uu yimaado oo dadkii uu la tukoodo iyadoo ansaxa wlistiaan istiaanka waxaa ka loogala jeedaa iqaamadaa loogala jeeda ya aliqaamatu wa cadam safar ayaa loogala jeeda waay qofku inuu musaafir anu ahay toddobadaa shardi ayay waajib ku noqonaysaa qofkii toddobadaa laga helay ayay ku waajibaysaa waxaan filayaa kitaabkeeni hore wuxuu odhanayay shuruudahaasi waa shuruudaha salaada jumcuhu uu ku guntamo ka dadkaa shuruudahan laga doonaya waa dadka tancaqidu bihim اljumucatu salaada jumcuhu ay ku guntamayso maana salaada jumcaha marka la salaada salaad ay noqonayso dadka shuruudaha laga helo waay <coughs> wa sharaa'idu ficlihaa samaynteeda shuruuddeeduna alaaatun saddex wey an takuuna albaladu beledku waa inuu noqdo misran magaalo aw qaryatan ama qaryad waa inuu noqdo waa an yakuuna alcadadu tiradu waa inuu noqdaan arbaciina afartan oo min ahli ljumucati dadkii jumcaha markaasi uu ku waajibeeyey ah wa an yakuuna alwaqtu waqtigu waa inuu noqdo baaqiyan mid joogan waa inuu yahay fain kharaja alwaqtu waqtigu hadduu baxo aw cudimat shuruud ama shuruuddii la waayo sulliyat duhran duhr baa la tukan doonaa wa faraa'iduhaa faraa-ideeduna halaaatun saddex weeyaan khudbataani laba khudbadood yaquumu fiihimaa dhexdooda uu istaagayo wa yajlisu baynahuma dhexdoodana uu fadhiisanayo yaquumu fiihimaa istaagay istaaga ku akriya labadaba wayajlisu baynahumaa dhexdoodna jilsad yar uu fadhiisanayo wa an tusallaa iyo in wa hay-aatuhaa sunayaasheeduna arbacu khisaalin afar khasladood weeyaan alguslu maydhiga qofka inuu maydho wa tandiifu jasadi jidhka uu nadiifiyo wa lubsu thiyaabi lbiidi iyo dharka cad xidhashadooda wa akhdu dufri iyo cidida goyntooda iyo waiibu cadarka marsashadiisa wayustaxabu waxaa la suneeyey alinsaatu fii waqti khudbati waqtiga khudbada in la aamuso waman dakhala qofka soo galo walimaamu yakhtubu imaamkuna uu khudbadeynayo wlxaal alimaam imaamkuna yakhtub uu khudbadeynayo salla ragcatain laba ragcadood buu tukan khafiifatin waa khafiifa uma yajlisu deetna uu fadhiisan doona waay wuxuu kaloo inaga warramay shuruuda ay salaadii marka waxa weeyaan jimcaha shuruudaha lagu sameynayo haddii la helo ay ansaxayso an takuuna albaladu beledku waa inuu noqdo misran aw qaryatan waxa isku macno ah misr iyo almadiina almisru iyo almadiinatu waa isla macno weeyaan waxaana la yidhaahdaa majtamaca fiiha xaakimun sharciyun wa xaakimun shurdiyun wa suuq lilbayci wاshirا waata laga helay xaakimu sharciyu xaakim sharciya bara saabadha haddaa dootid waa xaakim meesha maamulaya maamul maamul waanu ka jira ama ah, xaakimu sharciyun maxkamad leh wa xaakimu shuriyun kii isaguna ciidanka maamulayay iyo dowladda waa bara saabki marka waa in maamulkii kale ee markaa ciidankana waa inay leedahay suuqii wax lagu kala iibsanayeyna waa inay leedahay ka intaa laga helay waxaa la idhahdaa misrun ama madinatun baa la odhanaya albaldatu intaa qayb kamid ah ba laga helay intaa aynu soo sheegna qayb kamid a ah ayaa laga helaya lagama wada helaya dhammaanteed lakin qayb baa laga helaya waay waxaa hadhay markaa alqarya qaryaduna intaa waa laga waayay intaa midna maleh qaryadu suuqad wax lagu kalibsadana maleh xaakim sharcigana maleh kaana qaryaa la dhaha marka waa ina magaaladu noqoto meel la degan yahay deegaana oo dadku ay yihiin waxa weeyaan guryo kitabkana hor wuxu sheegay khiatu abniyati sunaguma ohan ya khiatu abniyati ma nuska ohan kitabkana hor khidat lbeled buu yihi khidat lbeled ha magaalo wayna tahy meeshu la degan yahay oo dadku ay markaa waxa weeyaan guryahoodi ku yaallo gurya wuxu doon laga sameeyo dhooba laga sameeyo jaajur laga sameeyo qori ha laga sameeyo dhagax laga sameyo wuxu doona laga sameeyo wayna meel magaalo wayna tahy la degan yahay waay wa an yakuuna alcadadu tiradu wayna noqoto arbaciina afartan min ahli ljumucati dadku jumcuu ku waajibay afartan qof oo dadka jumcuhu ku waajibay waan la min ahli jumuca jumcuu dadka ku guntamay shuruudahaynu soo marnay qofku waa inuu yahay muslim qaan gaadhay caqli le lab ah mustawin oo markaa waxa weeyaan aan musaafir aan ahayn shuruudaha waa in laga helaa afartan markaa xagga tirada waxaan filaya kitaabkiina horena waynu kusoo tilmaanay ahlucilmigu waa isku khilaafsan yihin alxaafid ibnu xajar waxaan filayaa laba iyo toban qowl in culimadu isugu khilaafeen in inuu sheegayo qolaba markaa tiro ay sheegeen qolaba tira ay sheegeen ya qolo saddex tiri qolo afar tiri qolo labaiyo toban tiri qolo afartan tiri qolo konton tiri qolo tiraba male ya tiro tiro fara badan ubaa la doonaya biduuni xasri iyada oo aan la koobin dad badan unbaa la rabaa dad badan unbaa la doonaya waxaanu soo tilmaanay ee kale halkan masaladan imaamu shaafici raximah ullah inuu laba qowl ku leeyahy kan waa mid qowlka labaadna waxa weeyaan imisa ya saddex iyo imaamka saddex iyo imaamka yuu ku guntamaya salaada jimco saasuu soomaalida ku sheegay waana waana qawi wa an yakuuna lwaqtu waqtigu waa inuu noqdo baaqiyan waqtigana waa inu baaqiy waktiga salaada jimcuhu waktiga salaada jimcu gormu soo gala sheekhan ay adiga a ah. istaag haye haye ya samadi bartankeed marka taaganta in yarna ka dhaqaaqdo sawaalka xilaasu soo gelaya jimcuhu waktiga duhurku buu soo gelaya sax wey sax wey xilliga duhurku soo gelaya oo zawaalka ah soo ma ya waa saas waay waktigu baxayaana oo waktiga duhurka un duhurkunba isku wakti waktiga duhurku soo gelayana jimcu waa soo gelaya waktiga salaad duhur baxaysayna waa u baxaya xilligaasu jimcu baxaya fain kharaja alwaqtu waktigu hadduu baxo aw cudimat shuruudu ama shuruudda aynu soo marnay la waayo sulliyat duhran duhur baa la tukanaya maxaa la tukanayaa duhur waay waxaa ka mid sheekhu halkan aan ku olin kitabkan hore ku taallay yaa sheegaya hay fadal ha haye haye a haye an laa tasbiqaha walaa taqaarinaha ha ka taasaan doonaya marka intaa kale uu inoo sheegay kitaabku soo saama waxaa marka kitaabka hore ziyaadada la socotay inaanay jirin jimco laba hor iyo mid muqaarina soo ma halkaa waxaynu soo tilmaannay markaa haddii beledka laba jimco lagu wada tukado iyada oo meel keliya lagu wada tukan karayo laba jimca ayaa la tukaday laba laba masjid baa lagu kala tukaday mid keliyana waa la iskugu tegi karay xukunkeedu muxuu noqonaya ya sheegay fadal ah. Ah. labada salaada ka horgale bay salaadiisu sax tahay oo ay jimcihiisu asaxayaan waa kow waxaa la garan waayo kii horeeyey labadaba kii horrey waa la garan waayo labadaas de ha ha labadii masjidkii keebaa salaadii horgalay ina waxan idhi ka horgalaba salaada saxtay soo ma labadii waa la kala garan waayo keebaa horgalay waa la garan waayo way sax wey fadhisa su-aasha haru ka jawaab su-aasha labadaba loo bahanya hadda haystaagad hay ya labadooda ma asaxaya labadoo jimcaba ma asaxaya sax wey fadhiso mar bay wada galeen hal mar bay labadoo wada galeen hay istaag haye ninkaas labada ka horbaxa may labada ka horbaxa maha ay adig istaag istaag ha midna sixmaysa labadaba ha mar bay wada galeen ha wa sax sax wey sax sax oky shakiyin waa sax wey labada midna kaa sixmayso mar hadday mar wada mar hadday wada galaan mar hadday wada galaan iyo haddii la garan waayo keebaa horgalay labadaba waa baail weya marka waxay noqon doontaa inay meel isku yimaadaan hadday suurtagal noqoto oo jimcihii ay tukadaan hadii kala duhur bay tukanayaan faaidadu ku jirtaa maay yaa sheegay in jimco meel keliya lagu tukado fadal muslimiinta midnimadooda la ilaalinaya midnimada dadka muslimiinta abaa ah la ilaalinaya sax wey fariid ya diinteenna waa diinu alwaxdat walijtimac maaha diinu tafaruq maaha dadku in kala tagaa lama oqola oo kooxa iyo jamaacaad iyo axzaab iyo smaystaan xisbi siyaasiya axsaabta siyaasiga soo ma ya iyo axsaabta diinigii waa isku mid unde maxay ku kala duwan waxba kuma kala duwan kana ma lama ogola diintu ma ogola siniintin mid mid mid noqdan iyo sida iyo maxaa koxkox loo noqonay marka kuwa siyaasadda ku loolamaya iyo kuwa magaca diinta huwan farqi ma kala leh islaamku wuxuu ogol yahay mid keliya dadka mslimin waa muslimiin dhulku waa dhul islaama dadku waa muslimiin dowladdu waa dowlad muslimiin ah ya maxaa keenaya markaa in dadka tafaararuqaan ilahay wuxu uhi ana hadihi ummatukum ummatan waaxidatan waana rabukum facbuduun fattaquun marka saas meelayo fara badan u ilaaliyey islaamku wada an arki doonaan insha allahu tacala markaan hore socno waay wa faraa'iduhaa faraa'ideedu culimada qaar ka mida waxay ka cabireen arkan ka cabirana waa jiraan qaar shuruud ka cabirana waa jiraan khudbataani laba khudbadood yaquumu fiihimaa istaagu ku akriya labadaba istaag buu ku wa yajlisu baynahumaa dhexdooda u fadhiisanay marka labada khudbadood istaag baa lagu akriyay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam saas ayuu samayn jiray yakhtubu qaa'iman isagoo taagan ayuu khudbadan jiray dabeetana waa fadhiisan jiray haddana waa kici jir waa khudbadan jiray waxaad ka waranta fadhi baa lagu khudbadeeyey fadhi hadduu ka khudbadeeyo ya khudbaddu waa saxaysa khudbaddu way in khudbadda la akriyo ayaa waajiba in istaag lagu akriyaa waajib maahayo saa daraaddeed ayaa waxaa la yihi qofkii ugu horreeyey oo khudbadda ku akriya fadhi wuxuu ahaa mucaawiya qole qaar cusmaan bin cafanna waa la sheegaa lakiin mucaawiya haabaalin bin abi sufyaan sababtan wax kale may ahayn iskama fadhiisanone wuu cuslaaday wuxuu keri kari waayey istaagii istaagii ayuu kari waayey dabeetana fadhibu ku khudbadeeyey waxay dhahdeen ahlulcilmigu qofku haddii uu istaag ku khudbadayn kari waayo inuu naaib samaysta wanaagsan qof naaiba oo maalintaa uu istaag ku akri kari waay haduu xanuunsanayo o kale ama cuslaa ama ku yimaadaan inuu qof naaibo ka akriya samaysta wanaagsan lakiin haddii uu inoo yimaado dabeetana uu fadhi noogu khudbadeeyo khudbadaas way baynahumaa waa laba labada khudbadood fadhiga udhexeeya wey waa inta salaada qadarka lagu xasilo xasi rukuucdii sujuud inta lagu asi intaa in leg ayuu yuu maarkaa ku xasilaya oo maarata fadhiisanaya wa an tusallaa iyo in la tukado ragcatin laba ragcadood fii jamaacatin jamacna lagu tukado salaada jumc waa laba ragcadood jamc in lagu tukadaana waa shari waa shari salaada jimcuhu jamcu muxuu yahay shardi buu yihi haddii jamc lagu tukan waayo salaada asixi maysaba wa hay-aatuhaa sunayaasheedu arbacu khisaali afar khasladood wey alguslu horeyna soo marnay soo ma meedhashada waxa weeyaan salaada jimcuhu inuu suno yahay maalayaashii sunaha sheekhu inoosu tirinayay ayuu noogu soo daray wa tandiifu ljasadi jidhka oo la nadiifiyo nadiifinta jidhku de macna ballaadhayn maadhashadu waa ka mid waa nooc ka mida markaa nadiifintii cidyahoo laska jaro ayaa ka mid a timaha kalaankalado la gooyaa ka mid a istixdaadka ayaa ka mid a nadaafadu waa waxa weeyaan tandiif ljasad jidhkiisa oo dhan wuu nadiifini maydi iyo wax ka goyn timaha inuu ka jaro ciddiyaha iska gooy iyada lafto nadaafadii waay walubsu hiyaab albid iyo dharka caddaankaa xidhashadooda dharka caddaanka xidhashadooduna iyaduna waa sunni oo rasulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam albisu min hiyaabikum اlbayaad fainaha min khayri hiyaabikum dharka kiisa cad xidha cadaanka ugu wanaagsan wakafinu fiiha mawtaakum kiina dhintana ku kanfa wa ahdu ufri iyo ciddada la gooyo ciddiya waa laska jaro mar walbo ciddihi baxaan baa laska jaraya maalinta jimcahan waa kasii fiican taba waiibu iyo iibka cadarka oo la marsado udgoonka uduguna mar walba wuu fiican yahay isaguna jimcahana kaba sii wanaagsan wayustaxabu waxaa la suneeyey alinsaatu fii waqti khubati wayustaxabu waxaa la suneeyey alinsaatu aamusitaan ayaaayaa la suneeyey fii waqti alkhudbati waqtiga khudbada dhexdeed markaasi la aamuso inta khudbada khudbadu ay socoto ee khatiibka khudbada u akriyayo waa la aamusayaa waa la aamusayaa in la hadlaa ma banaana oo rasuulku wuxu uhi alayhi isalaatu wasalaam imaamka khudbadanaya haddaad saaxiibka ku tirahdid ansit faqad laqawta manaa waa faqad laqawta ajarkii jimcaha ma helaysa salaadda way asaxaysaa ka asaxaysaa laakiin ajrigii jimcaha ayaanad helaynin ka qofku wuu aamusaya ma hadlayo waman dakala qofka soo gala walimaamu yakhubu imaamkuna uu khudbadaynaya imaamkii u khudbadaynaya ayuu soo galay sallaa ragcatayn khafiifatayn laba ragcadood buu tukan doona khafiifa uma yajlisu deetna u fadhisan doona micneed waxa weyaan imaamkii khudbadaynaya hadaad soo geshid haska fadhiisanin labadii ragcadood taxiyat lmasjidka tuko labadii ragcadood taxiyat masjidka yaa tukanaysaa faslun wa salaat lciideyni sunatu muakadatu salaat lciideyn kitaabkeeni hore ma ku taali ya kumi halka markaa salaadii ciidu kaga warramay wa salaat lciideyni labadii ciidood salaadooda sunatu muakadatu sunno la adkeeyey weeyaan wahiya ragcatan walaba laba ragcadood yukabiru fi lulaa ta hore dhexdeed waxau kibaaran doonaa sabcan toddoba siwa takbiirat lixraami takbiirat lixraamka marka laga reebo wa fi thaaniyati ragcadda laba dhexdeedana hamsan shan ayuu kibaaran doonaa siwa takbiirat lintiqaal marka laga reebo siwa takbiirat lqiyaam qiyaamka istaaga takbiirtu markaas ku istaagay marka laga reebo wayakhtubu bacdaha khudbatayni salaada dabadeed laba khudbadood buu akhriyi doonaa yukabiru fi lulaa ta hore dhexdeed u kibaaran doonaa tiscan wafi haaniyati talaba dhexdina sabcan toddoba yuu tikbiiran doonaa wa yukabiru wuu kibaaran doonaa min guruubi shamsi laga bilaabo waktiga qoraxdu ay dhacdo min leylat alciidi oo habeenka ciidda dhexdeeda ahaaday marka ilaa an yadkula alimaamu ilaa intuu imaamku ka gelayo fi salaati salaadu ka gelayo wa fi ladxaa ciid adxadana kibaaran doonaa khalfa salawaati lmafruudaati salaadaha la faral yeelay gadaashooda iyo dabadoodbu markaas waxa weyaan takbiirta la iman doona min subxi yowmi carafa laga bilaabo subaxa maalinta carafa ila alcasri lagala gaadho casarka min aakhiri ayaami tashriiqi maalinta ayaam tashriiq ugu dambaysa casarkeeda ayaa uu markaas la gaadhsiin oo ku dhamaan doona waa salaadii ciidda weeyaan sunnatun muakadatun halkaa wuxuu kugu sheego xukunkeedii salaada ciidda ama ciidulwadxada ha noqoto ama ciidulfitri ha noqotee labadaas labada ciidood salaadoodu ya xukunkeedu waa sunne walibana sunne muakada taasi waa xukunkii waad haysata wahiya ragcataani waana laba ragcadood laba ragcadood yukabiru fi lulaa ragcadda hore dhexeeda wuxuu takbiir la imana sabcan toddoba siwa takbiirat lixraam waa takbiirooyin ziyaada ah weeyaan siwa takbiirat lixraam marka laga reebo takbiirat lixraamka wa fi thaaniyati ragcadda labaad dhexdeedana khamsan shan buu takbiiranaya siwa takbiirat alqiyaam marka laga reebo takbiirat qiyaamka marka waxa weeye marka la xidho takbiiratu ixraamka marka la xidho wuxuu la imanayaa toddoba takbiiradood allahu akbar allahu akbar allahu akbar toddoba toddobadaas markuu dhammeeyo iyuu faatixada akriyay takbiirat lixraamka iyo faatixada aqrintooda dhexdooda ayaa uula imanaya toddobada takbiiradood markuu takbiiraadka ziyaadada a dhammeeyo ayaa uu faatixada akriyay takbiiraadka dhexdooda wax ma la akriyaya markuu allahu akbar yidhaahdo waxma ma aqriyi karaa deetana allahu akbar labadii takbiiroodba dhexdooda hayo waxaa ka sugnaaday saxaabadii sida cabdillahi bin mascuud oo kale in markaa ay yidhaahdeen ilahay buu mahadinay oo uu nasahaya marka hadduu allahu akbar idhaahdo subxaan allah alxamdu lilah hadduu idhahdo waa sax wey udhexaysiiyo labadii takbiiradoodba wuxuu dhexaysiinaya maxay tasbiix iyo taxmiid muxuu odhanaya allahu akbar subxana allah alxamdu lilah adna allahu akbar subxana allah alxamdu lilah allahu akbar subxana allah alxamdu lilah aqrintaa yar buu dhexaysiinaya waay takbiiraadkaa ziyaadadii waa sunna un wey waa sunna ragcadda labaadna waa shan marka laga reebo takbiirta lagu soo kacay takbiirat lqiyaam marka laga reebo iyaduna waa shan weeyaan salaadda ciidda loo tukanay marka waa caynkaas salaadda marka la dhameeyo khudbad yaa la khudbadin wayakhtubu bacdaha khudbatayni wa yakhubu bacdaha bacda asala salaada dabadeed waa khudbadayn doonaa khudbatina laba khudbood buu khudbadayn doonaa khudbaddu khudbadda salaada ciiddu waxay ka dambeysaa salaada waxay ka duwan tahay jimcaha khudbadda jimcuhu salaada way ka horeysaa khudbadda ciidduna salaada way ka dambeysaa halkaa way ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin khudbadda salaada ciiddu waa waajib sheekhu markuu noso shegay wuxuu nagu sheegay wa faraa'iduhaa saan nagu odhan alaaatun khudbatan yaquumu fiihima halka wuxuu nagu shegay markaa ina waajibta khudbada jimcaha aqrinteedu waa waajib in aqriyaa maxay noqonaysaa waajib wey oo lala yimaada oo welibana ay dhegaystaan afartankii uu ku guntamayey salaada jumcuhu khudbadda ciiddu waa sunne iyadu khudbadda ciiddu waa sunna weeyaan waa oo inaga aragnay dadku marka ciidda oo kale salaadda marka laga baxaba khudbadda inta dhegeysataa way yartay dadku way kacaan oo iska tagaan wax imika ownana maaha waa wax soo horreeyey weeyaan ninkii marwan ibn xakam la odhan jiray waktigiisii ayay soo bilaabantay oo salaad eh, salaaddii ciidda isagoo aan tukanin ayuu khudbadii bilaabay abu saciid alkhudri ayaa go-a soo qabtay suu soo jiiday u iska gundhiyey marka khudbadiis iska bilowday dabeetana abu saciid marka uu soo gundhinayo wuxuu u sheegayey inay markuu soo jiiday wuxuu u sheegayey waana xaakimkii weyaan waa amiirkii wuxuu u sheegayey inay khudbadda ciiddu salaada ay ka dambeyso ayna ka horreynin in laga horreysay khilaaf sunna sunna inay khilaafsantay markaasu wuxuu ku yidhi dadku nooma istaagayaan haddaan salaada tukano dadku meegaa fadhaya wa iska tegayaan sida awgeed ba naga horreysay buu yidhi sax maha de waa qalad ya sax ma aha waa qalad khudbaddu way ka dambeyn saa daraaddeed ba imaam shaafici raximah llah waxa uu yihi hadduu khudbadda jim khudbadda ciidda hadduu salaada ka horreysiiyo wuu soo celinaya khudbadda hore la tirsan taas hadda hors la tirsan maayo soo celin doona yukabiru fi lulaata hore dhexeeda wuxuu kibaaran doonaa tiscan wa fi thaaniyati talabaad dhexeedana sabcan toddoba kibaaran doona yukabiru fi lula sabcan tiscan khudbadda markuu bilaabay wuxuu ku bilaabi doona takbiir allahu akbar allahu akbar allahu akbar sagaal buu gaarhsi doonaa khudbadda labaadna toddoba allahu akbar allahu akbar allah ilaa toddoba uu gaarhsiiyo marka la akriyo maxa lagu bilaba horta khudbadda marka la akriyo maxa lagu bilaaba ya xamdiga soo maha ilaahoo la mahadiyade khudbadahoo dhan waa isku mid rasuulkuna sala allahu alayhi waaalih wasalam waa uu khudbadeeyey ciidaha lamana soo werinin isagoo takbiir ku bilaabay lama soo werin saa daraateed sidaas waxa lagu bilaabaya ya xamdigaa lagu bilaabaya xamdalada lagu bilaabaya wayukabiru min guruubi shamsi halkan wuxuu ka warramaya takbiiraadka maalinta ciidda maalinta ciidda takbiiraadka la aqriyay marka ciidda ciidul waa ciidda weyn iyadu waa ciid weyn weeyaan sidaa daraaddeed takbiirtu waxay bilaabataa maalinta carafa maalinta carafay bilaabanaysaa aroorta carafay bilaabani maalinta carafo dhan takbiirta waa la aqriyi doonaa salaadaha dabadooda la aqriyi doonaa salaadaha ka hor baa la aqriyi doonaa guriga qofka s gurigiisa joogu akriyi doonaa suuq isagoo jooga dariiq isagoo maray intaba kor buu qaadaya welibana takbiirti allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd yuu kor qaaday maalintaas maalintii ciidina waa maalinta tobnaad iyo saddexda cishe ee ka dambeeya ayaamu tashriiqa maalinta koobiyo tobnaad maalinta labiyo tobnaad maalinta saddexiyo tobnaad shantaa cisho ayay takbiirtu soconaysaa eh, ciidda la dhaa ciid اlضxaa waa ciidda weyn iyadu marka ciidda kale ciidulfitrda la yidhaha waa way koobanta iyadu marka la dhahdo caawi waa ciid qoraxdu ay dhacdo ee ciid ay noqoto ayay bilaabanaysaa salaada markuu imaamku yimaadana way dhamaanaysaa salaadaba haddaa la tukado way dhamaata khalaas marka waa intaasun bay ii kala yihiin takbiirta wuxu uhi sheekhu wayukabiru waa kibaaranaya min guruubi shamsi qoraxda waktiga dhacdo laga bilaabo ayay xilligaasay bilaabanaysaa takbiirtu min leylat lciidi qorax dhacaasoo habeenka ciidda dhexdiisa ahaaday habeenka ciidda markay qoraxdu dhacdo wey min leylat lciidi guruubka iyo dhicitaankaasoo habeenka ciidda dhexdiisa ahaaday ilaa an yadkula imaamu ilaa imaamku markaas intuu ka gelayo fi salaati salaada dhexeedu ka gelayo ilaa intuu salaadii ka geliya imaamku intaas joogta mar hadduu imaamku salaada uu galo salaadii ciidda hadduu galo takbiirtaas way dhamaatay wa fi ladxaa ciid adxadana waa kibaaran doonaa ay yukabir fi ladxaa khalfa salawaati mafruudaati salaadaha faralka gadaashooda ayaa uu la iman doonaa min subxi yowmi carafa laga bilaabo maalinta carafa aroornimadeeda ila alcasri min aakhir ayaami tashriiq ilaa la geligadha salaada casar maalinta ugu dambeysa ayaamu tashriiqa ayaamu tashriiqu waa maalmaha ka dambeeya ciidda saddexda cish ciidda ka dambeeya wey tashriiqna waxaa loogu bixiyey hilibka ayaa la waraa xujaajtu hilibkay wahan jireen xoolo badan baa la qalaya moti marka xajka la tago xoolo badan baa la qalaya marka xoolaha la qalay wixii laga cunay maaha hilibkii kala soo hadhay ayaa la gogoynayaa waa la yaryaraynaya la hagaajinaya cadcedaa loo dhigaya waa la warhaya si maaratay u noqdo hilib dee sahay xataa geliga muddo la haysan karay iminka talaagada lagu haystaay dee hore waa la warhi jiray markaasaa laga goyn jiray markaasaa lagan jiray sida muqamadoo kale iyo noocaasoo kale laga dhigan jiray waa qofku muddu iska haysanaya mudda la haysanaya ka tashriiqa saasa lagu bixiy halkaa aynu ku daynayno soo ma slى اllah wslm wbaarak lى mxamed wlى alih wsabi ajmaciin